nihaayati fii bad alkhayri waalghaaya waa in la jamciyo yoolka ugu dambeeya bilowga khayrka iyo dhammaadka khayrka sababtuu sidaas ugu magacaabay iyo munaasabadaasna insha allahu waa u tegi doonaa kitaabkaas marka la idhahdaa jamcu nihaayati fii bad'i اlkhayr wاlgaaya waxaa soo ikhtisaariyey oo saxiix bukhaariga ka soo qaatay alimaam azahid abu muxamed cabdاللaahi بن sacd بn أحmed بn abi jamr alandalsi almaliki shiikaas oo ahaa culummadii waaweyneed ee maalikiyada mid ka mid ah shiik ah oo caalim ah oo madhab ahaana madhabkiisu maaliki culummadii qarnigii toddobaad noolee buuna ka mid ahaa culummadii qarnigii toddobaad nooleed ayuu ka mid ahaa waktiga uu dhashay oo dabdisan aad looma hayo laakiin waktiguu dhintay culummadu waxay aad u rajaxaan inuu ahaa lix boqol toddobaatan iyo shan lix boqol toddobaatan iyo lixdii waxaa dhintay imaamu nawowi raximahullah isaguna sanadu ka geedi horeeya wey macnaheedu lix boqol toddobaatan iyo shantiiu isagu dhintay sidaas wey sidaas sawaabka kutubaha gabalaa sidaasi ka duwan ku qoran tahay waa inaad aada ugu baraarugto waktigaas ayuu dhintay saan sheegna kunyadiisu waa abu maxamed magaciisuna waa cabdullaahi ibnu sacd ibni axmed ibn abi jamre alandolosi almaliki magaalo oo wuxuu ku dhashay la yidhahdaa mursiya qoys oo sharaf iyo magac iyo ri'aaso ku caanbaxay ayuu ka dhashay dalabulcilmiga ayuu qaabilay qur aanku xifdiyey xadiid badanna waa xifdiyey tuunis ayuu kadib u safra u rixlaystay kadibna masar ayuu ku soo jeestay masar ayuu joogi jiray muxadis usuuli mufasir faqiih ayuu ahaa madhabahana maaliki ah zaahid caabidana waa ahaa wuxuu caan ku ahaa inuu ahaa qawaaلا bاlxaqi amaara bاlmacruuf qof aad xaqa u sheega oo aan xaqa ka gemban wanaagga amra dadka xumaanta ka reeba ikhlaaska ku caanbaxay iyo u diyaargarowga mawdka dadka aad dhexgeliddooda iyo dheehiddooda ma jeclayn wuxuu jeclaa cibaadaadka inuu la wadaagsado sida jumcada iyo jamaacada unooye iyo wixii la mid ahe inuu ka gooni noqdo maxaa yeelay banu aadamku sida badan xan iyo fadhi ku dirir iyo fasaad aakhiro ayay u sabab noqdaan marka in badan wuu yaraysan jiray dheehidda dadka ilaa daacaadka alle markuu la wadaagsanayo ilaahay haddee sharciga ka dhigay jamaac ahaan in lagu ooga maahane sunnada ku dheganaanteeda ayaa aad waxa weeyaan looga soo naqliyey aqwaal badan oo tusayda atamasuk bisunna ardagiisii ugu caansanaa ardadiisa ibnulxaaj almaliki ayaa madkhalka uga soo raray iyo waracnimo iyo dhawrsi ah, in aad loo dhowrsado marka la hadlaa xataa hadallada uu ka soo raray ardagiisu waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi wuxuu dhihi jiray haddii qofku soo maro oo ku sita waal qamro waa kaa gudbay caddaan markuu kaa maqnaa uu kaa qarsoomayu kadib soo laabta isagoon waxba sidan xalaal maahan inaad tidhahdo waa soo cado ama aad tidhahdo qofuu u geey cadaayo ma bannaana maadaama hadda waxba uusan sidan waa inaad tidhahdo alxamdu lilaah alladii hadaahu wa calayh ilaahaa ku mahadsan hanuuniyey oo toobadda waafajiyey waa kaasoo qamra ma sito alxamdulilah iska haddii meelahaan laabku ku soo cabay iyo maada arkaya markuu cabay ah. kelmadaas ilahay hortiisa haddii lagugu maxkamaday maxaad ku jawaabi oo lu yidhaha maada arkaya markuu cabay ama mid cadaayo udgey markaad leedahay ah. aad u dhawrsi badan qofaan carabkiisa ka dhawrsan una naar kama badbaado hadallada u dhihi jiray waxaa ka mid a ah sunaة اaxbaabi waaxida dadka axbaabta dariiqadoodu waa hal mashrabkay ka cadayaan waa mid waa alitibaac wa tarku ibtidaac waa nebi maxamed in la raaco bidcana laga cararo a'immada waxay ka soo rareen aqwaal ay ku ammaanayaan ayay aad badan uga soo rareen culmaduna way ammaaneen a'immada u tarjamaydoo ammaantay waxaa ka mid a ah alimaam ibnu kasiir fi اlbidaaya wالnihaaya wuxuu yidhi markuu u tarjamaynayey ashaykh alimaam alcaalim annaasir naasiguna waa caabidka abu muxamed ibn abi jamri almaqribi almaliki waxaa lagu oobsaday bidiyaari اlmisriya bisha bilqacda wa kaana qawaala bilxaqi amaaran bilmacruuf nahaaan can ilmunkar sifaad aad u qaali ah ayuu ku tilmaamay sidoo kaleeto ibnulmulaqin fii dabaqaati اlwliyaa isaguna wuxuu yidhi cabdullahi ibni sacad ibn axmed ibni abi jamr alandalsi almursi alquطوة الrabani min beytin kabiir lahum taqadum wariyaasa qadima misra duu tamasukin biاlasr uu ahaa nin u saaxiiba inuu sunada ku dhego iyo asarka raadka nabiga aad ugu dadaala cilmiga iyo ehelkiisa ku caanbaxay ikhlaas iyo u diyaargarowga maalinka aakhiriya mowdka dadka aad uga carara inuu dhex galo ama la sheekeeyo aad uga carara bukhaariga ayuu ka soo ikhtisaariyey axaadiis qayb ah wuuna sharxay sharax aad u xeel dheer ayuu yihi waana sharaxan aan hadda hayno oo ah bahjatu nufuus sharax aad u cajiib badan sidaan sheegnay wuxuu dhintay lix boqol toddobaatan iyo shan bisha dilqacda sagaal iyo toban markay aheed aimada sidaas u sheegteen waxaa ka mida ah zerkeli aclaamka juska afraad siddeetan iyo sagaal aimo badanaana sidaas ugu terjameeyey kutubta u alifay waxaa ka mida ah kitaabkan insha allah aan laqbay doono jamcu nihaayati fii badi اlkhayri waaya wakaaya oo kitaab aada u cajiib le ah kitaab kaloo la yidhaha dabaqaat اlxukamaa na waa leeyahay sharxu xadiiثi cibaadaةi bnu saamit iyo tafsiirna waa leeyahy kitaabkan markaa waa saddex boqoloo xadiisoo wax yar dhiman waxaa ka dhiman afar xadiis waa laba boqol sagaashan iyo lix xadiis laba boqol sagaashan iyo lix xadiis matnigaas ayuu ka soo ikhtisaariyey bukhaariga abwaabna uma samayn axaadiista waa u sardiyey axaadiis abwaab iyo mawaadiic kala duwan ka hadlaydana waa soo qaatay oo baahi badan loo qabo na waa soo qaatay kadibna wuxuu sharxay sharxan oo la idhaha bahjatu nufuus uu saaray isagu sharax aad u xeel dheer weeye oo cajaa'ib badan xadiidka ugu horayda oo keli ah wuxuu sheegay axkaamta laga qaadanaa ama fawaa'idka laga faa'iidayo laga qaadanaa inay gaarayaan toddobaatan iyo dhowr mid miduuna u sheeg halka xadiis oo ugu horeeya wuxuu ku masgarayoo sheegay fawaa'idka laga qaadanaa ilaa toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo kow ayuu sheegay oo mid walbaana weliba uu xadiidka ku cadyahay marka la sheego macaani daahiroo xadiiska ka muuqda waa halka xadiisa ugu horeeya tusaale marka waa sharx aad u muhiim ah oo aan laga maarmin ehm, kitaabka shuruucda la sharxay sharaxaas ayaa ugu muhiimsan waa sharaxa ugu muhiimsan shuraax kaleeto ama xaashiyo waa jiraan laakiin kaa deeqi maayaan sharaxan oo sharax kaa deeqaye oo haddaad hesho aad leedahay waa igu filan yahay mar haddaan kan hayo oon kaa shiiqa ahaynu ma jiro kaa shiiqa aan ahayn ma jiro waxaa kaloo dhan waa iska un kelimaadka kooban oo un xoogaa fawaa'id aad ka helaydo laakiin aan kaa deeqayn sharaxa sheekh waxaa ka mid ah shuraxda midkaan aad soomaalidu ay u yaqaaniin oo uu leeyahay sharnuubi sharax xoogaa feecan xoogaa icraabta iyo kelimaadka icraabtoodii xoogaa uu ku dadaalaa macaanina waxbuu ka sheegaa macaanina waxbuu ka sheegaa waa fiican yahay nin oo muta'aqiru ahaa sharnuudi abu moxamed cabdulmajiid asharnuudi a la yidhahda waashari marka xoogaa fawaa'iduhu ka sheegaa laakiin sharaxa shiiqa iyo wax lagu shabaho midna maahan insha allahu marka waa iska laqlaqbaynaynaa wixii fawaaidkaa sharxaana yaraan ka sheegi doona insha allah lama wada sheegi kare مqadimة بن abi jamra alxaafiظ qaala sheekh abu mحamed cabdulaahi bnu sacdi bn abi jamr matniga midkeed daarulminhaaj ay daabacday kaasaan ka akrayna insha allah wax badan iskuma khilaafsana laakiin waxyaala yaryara isku khilaafsan yihiin marka matnigaana aad u saxan kaas un baan insha allahu ka akrinayna kan kale laftigiisa waa lagala soco karaao meelo yaryaroo inaad adigu xoogaa ku baraagto u baahan maahan wax badan iskuma khilaafsan qaala shayku shayki wuxuu yidhi abuu muxamadin ah cabdulaahi ibnu sacdin ah ibn abi jam alsdiyu radia allaahu canhu waradiya canaa bihi fi dunya wاlaakhirati aamiin alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allahu u sugnaaday xaqa xamdihi axmedu allaan mahdinaa xaqa xamdihi mahadintiisa dhabta aan ilaahay mahdinaa alxamdu ammaan wanaagsan dhammaantiis lilaahi allah ayuu sugnaaday xaqa xamdihi axmedu allaan mahdinaa xaqa xamdihi mahadintiisa dhabta oo ilaah mudan yahaan ilaahay mahdinaa wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo kaa'inaani calaa muxammadin nebi muxamed dushiisa ha ahaadeen muxamedkaasoo alkhiyarati xulka ahaa ikhtaara ismasarkeedu weeye alkhiyarati oo xulka ahaa min khalqi makhluuqiisa laga soo xulay ilaahay makhluuqiisa midkii laga soo xulo laga soo doortay ahaa wa calaa aali nebiga eheladiisa korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaadeen wasaxaabati saxaabada korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaadeen saxaabada asaadati madaxda ahaayeen almukhtaariina ee ayagana la doortay lisuxbati nabiga lala saaxiibidiisa loo doorto ilaahay u doortay ilaahay addoommadiisa fiiriyey quluubtooda siduu yidhi cabdullaahi mascuud alla wuxuu ogaaday qalbiga nebi maxamed inuu u khayr badan yahay markaasuu rasuul ka dhigay addoommada intoodii kale ilaahay quluubtooda daalacdoo fiiriyey wuxuu ogaaday asxaabtii nebi moxamed inay u qayr badnaayeen markaasaa ilaahay u doorto u xulay inay saaxiibba u noqdaan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wa intaas ka gadaal falamaa kaana alxadiiu falamaa kaana markuu ahday alxadiiu naqlu lxadiid xadiidka in la soo raro iyo wa in la xifdiyo min aqrabi lwasaa'ili waxyaalaha lagu gaaro kan ugu dhowaansha badan ilallaahi ilaa rida allah ilaahay raalli ahaanshadiisa caza wajal bimubtada alaahaari sida adiladu keenaydo aahaar waa jamcu aar aarka sida qaalibka waxaa lagu ilaaqaa xadiidka mawquufkaah qowlka saxaabiga iyo ficilka saxaabiga iyo laakiin hadda loolama jeede dhammaan axaadiisii marfuuc iyo mawquufka waa loola jeeda alaahaar alaxaadiisa loola jeedaa sawaaء kaanat marfuucatan aw mawquufa falamaa kaana markuu ahday alxadiiu naqlu اxadiiثi xadiidka oo la soo raro dadka la soo gaarsiiyo iyo wa xifdu la xifdintiisu min aqrab اlwasaa'ili waxyaalaha lagu gaaro ilallaahi ilaa rida allah ilaahay raalli ahaanshadiisa waxyaalaha lagu gaaro kan ugu dhowaansha badan caza allaa qaaliba wajalla allaa weyne bimuqtada alaahaari bimuqtada alaxaadiis sida axaadiistu ay keenaydo oy sheegaydo axaadiista fii daalika axaadiista alwaaridati ku soo aroortay fii daalika naqlu اlxadiis wa xifdu arrinkaas oo ah naqlu اlxadiis wa xifdu fa minhaa axaadiista waxaa ka mida qowluhu nabiga qowlka laga sheegay salى اllahu calayh wasalam man addaa qofkii u guta ilaa ummati ummaddayda xadiiثan xadiiث oo inta soo xifdiya kadib gaarsiiya xadiidka waaxidan keligiis ah xadiidkaasoo yuqiimu uu ku oogayo bihi xadiidka sunnatan sunno oo yaruddu ama uu ku ridinayo bihi xadiidka bidcatan bidco falahu qofkaas aljannatu janna u sugnaatay hal xadiis qofka soo xifdiya kadibna ummadda sii gaarsiiya xadiidkaasuu sunno ku oogayo ama bidco ku ridinayo qofkaas janna u sugnaaday xadiiun mawduuc waa xadiis been abuura oo nabiga lagu been abuurtee nabi ma dhihin aafatu ismaaciil ibnu yaxya ataymi musiibada ku jirtaana waa nin la yidhaha ismaaciil ibnu yaxya ataymi oo kazaabka ah. ninkaasaa been abuurkaa sameeyey xadiis marfuuca maaha iyo mid mawquufa midna ah, waa mawduuc iyo been abuur marka axaadiista saxiixaa nooga filan wa minhaa axaadiista la sheegay waxaa ka mid a ah qowlu nabiga qowlkiisa sala allahu calay من xafida qofkii u xifdiya calaa ummatii ummaddayda darteed inuu ummadda jahliga uga saaro ummadda soo gaarsiiyo xadiisan xadiidka waaxidan keligiisa kaana lahu waxaa u sugnaadaay waxaa u sugnaanaa ajru axadin wa sabciina nebiyan toddobaatan iyo kow nabi ajarkood nabigaasoo sidiiqan rumayn mid rumayn badan ahaada oo mawduuc kale been abuur kale wey ma nabiga ajarkiisa toddobaatan iyo ko nabidi ahla axaadiista been abuurka calaamadaha lagu yaqaanay ka midta wax yar ay waxay u sheegayaan wax la yaab loo ajaro axaadiista been abuurka calaamadaha lagu yaqaanay ka midta haddaad boqol kun oo xadiis xifdido weligaa nabi ajarkiis gaari mayso nabigu waa doorasho wax la gaaro nebi maxamed saad ku gaaray subxaana allah ah. nabi marka ajarkiis wax fudud maaha marka waa xadiis mawduucoo been abuura silsilatu xadiisa daciifuna sheekh naasir ku sheega walaahaaru axaadiista axaadiista alwaaridatu ku soo aroortay fii daalika macnahaas oo ah in xadiiska la naqliyo dadka la gaarsiiyo kaiiratun waa fara badanta aad u fara badanta iyadoo saxiixa weliba xadiis saxiixa oo ajar badan sheegayda ayaa nagu filneed kuwaas inuu soo rarayna ah wara'aytu waxaan arkay uu yidhi shiiku wara'aytu waxaan arkay alhimama himadihii qad qasurad inay gaabatay qasurad waa facula wa ra'aytu lhimama himadihii ayaan arkay qad qasurad inay gaabatay can xifdiga axaadiisa la xifsinteeda ay ka gaabatay dadkiio waxaan arkay himadoodu ay ka gaabantahay inay axaadiista xifdiyaan taasaan arkay maca kasrati kutubihaa kutubteeda badashadeedu ayada joogto kutubta xadiiska laga qoray iyadoo aad u badan kutubo aad u fara badan kuwa waaweyn kuwa dhexdhexe kuwa yaryar ayagoo tiradii ka batay haddana waxaan arkay dadkii xadiiska inay xifdiyaan inay ka gaabiyeen oo himmadoodii himmadii caaliyada nuqsaantay maxay uga gaabatay inay xifdiyaan min ajli asaaniidiha axaadiista sanadyaalkeeda daraaddeed xadiiska iyo matniga waxa dhacda xadiiska matnigiisa iyo sanadka sanadku inuu badan yahay marar badan axaadiisa yaryaroo dhan sanadkaa ka badan markaas haddii xadiidk meesha ay ku qoran tahay laba boqol oo xadiid waxaa dhacdaa kitaabku marka matniga la fiiriyo in afar boqol shan boqol oo xadiid intii la xifdiyo uu ka badan yahay marka waxaana ka dadkii himadood awal waxaa la xifdin jiray kumanaanku ayaa la xifdinayay dadka hima caaliya lahaa dadkii dambe himadoodii waa nuqsaantay markaasaan isiri malaha sababaha keenay inay ka nuqsaantay himadoodii xifdigii oo ay ka himad jabeen waxaa ka mid ah asaaniidda taasaan isliyo min ajli asaaniidda fara'aytu waxaan gartay wey ra'aa oo ra'ye wey waxay ila noqotay an aakhuda inaan soo qaato min asaxi kutubihaa axaadiista kutubteeda kuwa kan ugu saxiixsan min asaxi kutubihaa axaadiista kutubteeda kuwa ugu saxiixsan mid ka mid ah kitaaban kitaab inaan ka qaato axaadiista kutubta lagu qoray kuwa ugu saxiixsanaan horta kitaab ka xulana markaan ka xuso kitaabkaasaan qayb ka qaadana marka oh. fara'aytu waxaan gartay an aaquda inaan soo qaato min asaxi kutubiha axaadiista kutubteeda kuwa ugu saxiixsan mid ka mida kitaaban inaan kitaab ka qaato kitaabkaasoo akhtasiru aan ka soo gaabiyo minhu kitaabka axaadiista axaadiista taakaas aan doortayaan marka axaadiis ka soo qaadana axaadiistaasoo bixasabi alxaajati baahida qadarkeeda ilayha axaadiis loo baahan yahay axaadiista baahida loo qabo oo waxa weyan hadday axkaam hadday tahay tarkiib iyo tarhiib hadday tahay aadaab axaadiis macaanideedu kala duwan tahay oo baahiyaha qofka muslimka ah uu qabo kala duwan axaadiis ku saabsan inaan ka soo qaato bixasabi alxaaja baahida qadarkeeda ilahay xaggiis loo baahan yahay oo waaqtasira aan soo gaabiyo an waxaan leenahay an aakuda inaan soo qaato waaqtasira aanna gaabiyo asaniidaha oo aan fadxinno aqtasira meeshuu ka godayn oon kii hore ku cadasno oo waaqtasira aan gaabiyo asaniidaha sanadyaalkeeda sanadyaalka waa ka soo gaabina waa xajra macnaha Ah, sanadyaalku way iska xadfa oo waaqtasira aan ka soo gaabsado asaaniidaha axaadiista sanadyaalkeeda maa cadaa raawiya maa cadaa raawiya alxadiisi xadiidka raawigiisa wixii ka soo haray raawiga nabiga ka wariyey maahane intii kale ruwaadaheeda ka sokayday intaasaan iska xadfa intaasaan iska xadfa maxaa yeelay falaa waa laga maarmaan minhu raawiga nabiga ka wariyey ka nabiga ka wariyo saxaabiga isaga waa laga maarmaan lama xadfi karo kaas waa sheega oo fayashule markaas uu fududaado marka aan xadfo sanadyaalka oo fayashula uu fududaado xifdu axaadiisa la xifdinteeda markii sanadka aan xadfo waxaa fududaanaa in la xifdiyo axaadiista ilaa waa matnigii kaliyaheed oo wa ay badato alfaa'idatu faa'idada fiiha axaadiistaas laga faa'iido faa'iidada oo axaadiistaas laga faa'iidaysanaa ay badato maxaa yeelay xadiis aad korka ka haydo mar alla markaad u baahataba xukunkii waa kor agtaadu yaalla qalbigaa wuu kuugu jira laakiin xadiiska haddaad xoogaa laqbadiisa taqaan kitaabka ugu qoran yahay maalma kadib waa iska halmaami hadhow markaad u baahato nima masaladaas xadiis ka hadlaya hadda ka hore waaba soo maraye kuu ku yiilay saab kuu ahaa waad wareegi axadiis ah. warqadka ugu qoran iyo midaad qalbiga ku haysataa kuma sino waxaa faa'iido badan midkaad korka ka haydo marka fawaaiddu inay badato in sha allahu tacaala waa ilaahay hadduu dooneen fawaqaca waxaa dhacay lii ay fii nafsi laamtaa bimacnaa fia naftayda waxaa ku dhaco qalbiga iiga dhacay fawaqaca waxaa dhacay lii ay fii nafsi nafsadayda waxaa ku dhacay an yakuuna inuu noqdo aylmakuudu kitaabka lasoo qaadana oo wax laga gaabina kitaabka lasoo qaadana an yakuuna inuu noqdo almakuudu kitaabka lasoo qaadana kitaab albukhaariy imaam albukhaari kitaabkiisa inuu noqdo kaasaan go'aansada kitaabka imaam albukhaari inaan wax ka xusho ah, kaas inaan wax ka soo xusho saasun muxuu doortay likownihi liajli kownihi bukhaari ahaanshadiisa daraaddeed likwnihi liajli kownihi kitaabkaas oo saxiixbukhaariga ahaanshada uu ahaaday darteed min asaxihaa asaxi kutub alxadiid kutubta xadiidka kuwa ugu saxiixsan mid ka mid ayuu noqday taas waa u doortay labo iyo walikownihi kowni limaami kownihi midii hore waxaan u celinay kitaabka kownihida dambena waxaan u celinay imaamka iyo wlikownii kownil imaami imaamulbukhaari ahaanshada uu ahaaday daraaddeed raximahullah kaana mid ka mid ahaaday min asaalixiina dadka saalixiinta xaqa ilaahay ilaaliya xaqa addoommadana ilaaliya wa kaana iyo inuu ahaa mujaaba dacwati baryadiisa mid la aqbalo wa dacaa uuna u duceeyey liqaarihi kitaabkiisa qofka akriyo mustajaab dacwu ahaa kitaabkiisana dadka akhriyana waa u duceey saasaan u doortayo waqad qaala lii wuxuu igu yidhi uu yidhi ibnu abi jamra man duul laqiitu aan la kulmay culummadii aan la kulmay oo min alqudaati qudaata ka mid ahaaday aladiina qaadiyaalka kaana lahum ay u sugnaatay almacrifatu oqoon iyo warixlatu safar cilmi oo wax badan cilmi u safray aman duul wuxuu iiga wariyey laqiya uu la kulmay madaxdii almuqarin lahum ee loo qiray bilfadli fadliga culummadii uu la kulmay ee madax ahaa ee fadliga loo qiray wuxuu iiga wariyo iiga sheegay inna kitaab albukhaariyi kitaabka saxiilbukhaariga maa quri'a lama aqrin fii waqti shiddatin waqti dhibaato jirto ilaa fugrijat dhibaatadii waa lafay marar badan waxaa la arka iyadoo dhibaata jirto dii saxiilbukhaariga la akriyo in ilaahay dhibaatada ummadaas ka qaado maadaama ay sunadii nabigo saxiixaad noolaynayaan marar badanaa la arkay walaa rukiba lalama korin bihi saxiixulbukhaari fii markabin doon ama markab markabku waa gaadiidka badda mara ama doon ahaado ama markab ha la yidhaaho oo faqariqad ay maashooto doonti qad weligeed hadda ka hor lama arag doon intan saxiixulbukhaari la saaray badda ku qarqoonto macnaha ma ahan waa xaqiiqo haddii marka bukhaari la saaro ma qarqoomayo maaha saa taas waa wax gayda taas waxaa lagu ogaan karaa daliil laakiin waxay ta hadda kahor ma anaan carabi wa hadda kahor kolleyba ma anaan carabi inagu ah, doon saxiibulbukhaari saaniyo badda oo qaday ma anaan ah, intaas wey ee laguma dhihin kitaabka saxiibulbukhaariga markabkii la saara badulaqme ma lagu dhihin xayla taas laguma ogaan karo caqli waa wayi a lagu ogaan kara daliilay u baahanta taas ah. marka laakiin hadda ka hor lama arag sidoo kale laguma dhihin meel kastoo musiibo ka jirta saxiix bukhaari haddii lagu akriyo musiibadu waa tegi taas maxaa yeele daliilay u baahanta laakiin maxaa lagu yidhi hadda ka hor aqowka hor waxaan aragnaa lagu yidhi ah. meela masaa'ib ka jirtay oo lagu akriyo saxiix bukhaari ilahay balaayadii qaaday ha ilaahay ugu naxariistayna hadeer baciid ma ah, sunnadaas nabigoo la noolaynayo maadaama intaasoo laysku daray ay tahay faraqibtu waxaan jeclaaday maca barakati اlxadiiثi xadiidka barakadiisa iyadoo loo geyna intaas la soo sheegay waxaad ku dartaa xadiidka nabiga barakadiisa ah, ku dartaas fii tilka barakaati barakooyinkaas la soo sheegay ayadoo xadiidka barakadiisa loo geynaa wuxuu yidhi faraqibtu waxaan jeclaaday maca barakati alxadiisi xadiiska barakadiisa la jirkeeda fii tilka albarakaati barakooyinkaasaan jeclaada ayadoo asal xadiiska barakadiisa la ogaa haddana barakooyinkan kaloo la sheegay waxaas aan isku darsaday oon jeclaystay waxaasaan jeclaystay limaa shay dartiisaan u doortay sow lama dhihin marar badanaa la arkay iyadoo musiibo jirto iyo balaayooyin onta bukhaari la akriyay ilaahay musiibadii qaaday hadda hadda balaa jirto soo maa balaayooyin badana jira haddeer soomaha kii wuxuu leeya balo weynaa jirto balaayooyinkaas maxay yihiin waa qalbiga macaasidu ka buuxsantay qalbiga afladu ka buuxsantay qalbiga qusuurku ka buuxsamay qalbiga halmaamay isticdaadkii liywmi raxiil quluubtiiya balaayo isfartay balaayo adduun waa wax yare abaar iyo colaad iyo cuduro iyo bale adduun waa wax yar balada diineeda ka daran balaayo diineeda jir quluubtaa fasahaaday aakiro xasuusteediiya ku yaraatay adduunya jacayla ka buuxsamay xasuustii aakiraa yaraatay macaasidiya loo leexday daacadiya laga weegsaday marka waxaanaa iskoorkoray waxaan isihi yidhi kitaabkan axaadiis ka soo qaado quluubta ha lagu shubo quluubtaan macaasidiyaa bad noqotay quluubtiiyaa ku qarqoonto ku mashooday quluubtaan ha lagu shubo saxiilbukhaariga axaadiisiisa bal inay axaadiistu dhaqdo bal in musaa'ibta qalbiga haysaa ka guuro sidaasaan u doortay ah, meeshaan idinku ka abaar iyo colaad limaa shay dartiisaan u doortay yidhi filquluubi qalbiyaalka ku sugan oo mila sadai maar daxasha daxasha iyo maarta iyo mirirka oo quluubta ku sugan falacallahu wuxuu mudan yahay xadiidka bifadli illaah ilaahay fadligiisa an yakshifa inuu faydo camaa shayga bihaa qulubta ku sugan inuu dhaqo xadiiska xadiiska nabigu maartaas inuu dhaqo miyirka iyo daxasha ku dhegay qalbiyaalka ee qafladu ka buuxsantay bal xadiisku inuu mayro laakiin qofkuu ka mayray waa qof u diyaargaroobay qofna marka horuba usoo fadhiistay inuu barto wax uu qalbigiisa ku nooleeyo diintiisa ku nooleeyo qofna uu aqbala xarafkaanu meesha ka rabo marka qofka ku nacfiraya waa qof marka hore u soo fariistay inuu qalbigiisa ku nuuriyo sunnada nabiga sal اlahu ee uu ka kasbado taqwo iyo cabsi ee xadiiskii soo maraba dhaqan u bedela kii soo maraba dhaqan u bedela qofka ku noolaana qofka marka inuu xadiiskan ilaahay fadligiisa xadiisku uu ka faydo waxa qulubta ku sugan iyo wa an yufarija allah inuu ka faydo canhaa qulubta shadaa'id اlahwaal dhibaatooyinka kuwooda adadag ahwaal waa jamcu hawl hawlkuna waa shidada shadaa'id اahwaal dhibaatooyinka shidooyinkooda ilaahay inuu qulubta ka faydo allatii dhibaatooyinka taraakamad isqarankortay allatii dhibaatooyinka taraakamad iskortay calayhaa cala lquluubi qulubta isku kortay ilaahay inuu ku faydo walacalla waxaa la arkaa oo dhici karta bxamli tilka aaadii axaadiistaas la qaadideedo qulubta lagu qaado axaadiista aljaliilati weyn tucfaa in qulubta laga cafiyo min alqaraqi inay ku maashodoy ku muquurato fii buxuuri اlbidac bidcooyinka badahooda iyo walaafami dunuubta bad oo kale waxaa noqday waa bidcooyinka iyo macaasida marka sidii dooman ilaah ugu badbaadiyey in qulubtan alla ugu badbaadiyo oo ilaahay ka badbaadiyo inay ku mashado bidacda iyo macaasida falamaa kamulad axaadiistii aan doortay markay dhammaystirantay oo intii aan doortay ay soo dhammaatay bixasabi maa shay qadarkiis wafaqa allaahu ilaah uu waafajiyey ilayhi maaga intii un alla u waafajiyey markay dhammaatay falamaa kamulad axaadiistii markay kaamil noqotay bxasabi maa shay qadarkiisna ay ku kaamil noqotay wafaqa allaahu ilayh ilaah uu waafajiyey faydaa isla markiiba hiyo axaadiisii alaaثu miati xadiis waa saddex boqol oo xadiis hayra bidcin dhowr marka laga reebo dhowr marka laga jaro bidciga waxaa la ihahdaa saddex iyo toban inta udhaxayda saddex tirada ka bilaabta ilaa toban marka waa afar xadiisa ka dhiman saddexdii boqol afar xadiisa ka dhiman waa laba boqol sagaaشan iyo lix meelahaas fa kaana awaluhaa axaadiista awalkeedu wuxuu noqday kayfa sideebuu kaana ahaa bad-ulwaxyi waxyiga bilowgiisa lirasuulilahi rasuulka ilaahi loo waxyooday salى الlahu calيه wasalam waxaa ugu horeeya oo aan ku bilaabay qaabkii waxyigu nabiga ugu bilowday maxaa yeelay kayrka haystaan muslimiintu halkee ka bilowday waa waxyigii nabiga lagu bilaabay halkaasuu ka bilowda waa qayrka bilowgiisa xadiiskaasaan ku bilaabay fa kaana wuxuu ahaaday awalu axaadiisaas awalkeeda kayfa sideebuu kaana ahaa bad-ul waxyiga bilowgiisa lirasuulilahi rasuulka ilaahi loo waxyooday sala allahu calayh wasalam wa aakhiruhaa axaadiista aakhirkeeduna wuxuu ahaaday dukuula ahli اljannati aljanna dukuula aan leenahay dukuulu dhihi mayno dukuula maxaa yeelay waa abarkii kaana fakaana awaluhaa kayfa kaana bad-ulwaxyi wa aakhirahaa wa aakhiruhaa waa gudanto wa kaana aakhiruhaa axaadiista aakhirkeedu wuxuu noqday dukhuula ahliljanna ahlu jannaha gelidooda aljannata jannada ay galaan iyo wa incaamallaahi incaamana waa kordhigayna wa incaamallaahi allah nimcayntiisa calayhim ahlu jannaha uu ugu namceeyey bidawaami ridaahu raalli ahaanshadiisu inuu u daa'im noqdo sidaa jannada dhexeeda ugu daa'im noqdo axaadiiska ugu dambayna waxaan ka dhigay ahlu jannuhu jannada markay galaan ilaahay raalli ahaanshadiisa inuu ku dejinaa oo uu raalli ahaanshahaas u daa'im noqonaa oon dib dambe alla ugu caroona marka kitaabkii muxuu munaasib noqdo qaybka iyo dhammaadkiisii sidaas mar hadduu noqdo wuxuu walam ufarid ma aanan kala saarin baynaha axaadiista bitabwiibin baabayn kuma aanan kala saarin baabbaab kama dhigin fa samaytu maha kitaabkii marka fiiri bilowgi kayrka iyo dhammaadka kayrkaasoo ma noqon axaadiistii qaabka u qoran yahay magacii halkaasuu ka yimi marka fiiri magacii halkaasuu ka yimi fa samaytuu waxaan ku magacaabay bimuqtadaa wadcihi kitaabka dejintiisu macnaha uu keenay kitaabku qaabku u qoran ah, qaabku u qoran yahay muxuu ka bilowday qayrka bilowgiisii muxuuna ku dhammaaday qayrka meesha ku dhammaanayay marka qaabka uu u qoran yahay macnaha uu keenayo macnahaasa magac uga dhiga fasamaytu kitaabka waxaan ku magacaabay bimuqtadaa wadci kitaabka dejintiisa qaabka loo dejiyey mani macnihiisa jamcu nihaaya yoolka in la jamciyo fii badi اkhayr khayrka bilowgiisa iyo walqaayati meesha ku dhammaado intaas la jamciyo saasaan magac uga dhig saas waa kaas mara walam ufariq ma aanan kala saarin baynaha axaadiisa bitafwiidin baabayn baabbaab uma qorin baabu kada xadiis walba macnaha uu ka hadlaya baab uma qorin oo ma baabayn maxaan baabay waaye rajaa liأjli rajaa damac aan damcaya daraaddeed an yutamima allaahu lii alle aniga inuu ii dhammaystiro walikulli man qof kastana u dhammaystiro oo qara'ahu kitaabkan akriya ow samicahu ama dhegaysta bad alkhayri khayrka bilowgiisa biqaayatii maca qaayata iyadoo dhammaadku la jiro dhowr baab haddaan qoro baabyaalku qaaraa dhimanaana la baab lama dhammay kareen marka waxaan isigu yidhi kayr dhammaystiran si ilaahay kuu siiyo waxbaa iska baabay kollayba khayr bilowgiisa dhammeedkiisa ma adan sheegin marka baabkii wa iska daayo si ilaahay aniga iyo qofkii akriya iyo qofkii dhegaystaba khayr dhammaystiran oo waxba ka maqnin alla noo siiyo ilaa haddaad tira baabaadan qoran abwaabta gabala kaa dhimanaane ma dhamay karti ma dhamay karti marka jumladaasaan ilaahay ku baryiyo duuduubkaas aan ilaahay ku bari khayr dhammaystiran ugu siiyo fanas'alu llah allah waxaan weydiisaynaa allaha alkariima deeqda badan allahaasoo rabalcarshi carshiga midka isagu maamulo ahaaday carshiga alcadiimi weynanka badan an yajcalahaa axaadiistaas inuu uga dhigo liquluubinaa qalbiyaalkeenna jalaa'an saydi oo daxasha maarta iyo mirirka quluubta ku dhegay inay nooga faydaan oo ilaahay ka dhigo axaadiistaa midii faydiheed walidaai diinina diinkeenna cudurka nooga jira bidcada nagu jirta macaasida nagu jirta xumaanta naga buuxdana ilaahay inuu caafimaad uga dhigo aan ilaahay weydiisanaya caafimaad oo kitaabku noo dhammaado annagoo raysannay oo bidcooyinka ka raysannay oo macaasida ka raysannay oo qalbi qalaylka ka raysannoo qulubtu qoyday ilaahay saasaan weydiisayna walidaai diinina diinkeenna jiradow naga jirayo oo annagu aan jirano tadayunkiyaa jira diintu iyadu ma jirano diintu waa caafimaad qabtaa laakiin tadayunkiyaa jira qofku qaadashaduu diinta qaadanayaa ka daciif annagay naga daciif shifaan caafimaad ilaahay inuu nooga dhigo bimanihi biincaamihi nimcayntiis iyo bixintiis iyo siismadiisana uu ilaahay uga dhigo jalaa iyo caafimaad laa rabba mid wax maamulaa ma jiro siwaahu asaga ka soo haray axad wax maamula ee maamulka wax ku leh oo asaga ka soo haray ma jiro wasala allaahu allah ammaano calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa muxamedin muxamed ah muxamed kaasoo khaatimin nebiyiina nabiyaalka soo qatimay oo taada la hoos dhigo nebiyiina nabiyaalka lagu katimay oo la kor dhigo labadaba bannaanta labada xarakana waa kuu saaranta labadaba saxiix khaatimi nebiyiina asagaa nabiyaalka katimay khaatami nebiyiina asagaa nabiyaalka lagu katimay walxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allah ayuu sugnaaday allahaasoo rabbialcaalamiin caalamkao dhan isagu barbaariyey allah caalamkao dhana barbaariyey kitaabu badi lwaxyi haadaa midkaanu kitaabu badi lwaxyi waxyiga bilowgiisa kitaabkii ka hadlaayo wey kitaabkan wuxuu ka hadlaa xadiiska ugu horeeya qaabkii waxyigu nabiga ugu bilowday salى اllahu calayh wasalam waa xadiiska ugu horeeya kitaab qaabkii waxyigu nabiga ugu bilowday salى اllahu calayh wasalam can caaisha axaadiista nuucaasa can caaisha mid kastaba raawigaasu ku bilowda icraabta laba weja ku bannaan ficil maxduufa in la soo qadaro oo la yidhaha ruwiya waxaa laga wariyay can caaishata umi اlmu'miniin waa mid iyo in imaamka soo saaray xadiidka ta faacil laga dhigo ficil loo sameeyo in la yidhaahdo rawa اlbukhaariyu bukhaariya wuxuu ka wariyay can caaisha taasna baana fiican sababtaa ruwiya marka la yidhaahdo dacfiya laga fahma xadiis daciifar meeshan ma yaallo waa xadiisii saxiixbukhaari wax meeshan ku qoro marka taastan baan ku wadayna marka rawa الbukhaariyu imaam الbukhaari wuxuu ka wariyey can caaishata caaisha umi اlmu'miniina mu'miniinta hooyadood ah dhammaan zawjaadka nabiga mu'miniinta hooyay u yihi sida rabulcaalamiin uu yidhi waaswaajuhu ummahaatuhu nabiga zawjaadkiisu waa mu'miniinta hooyooyinkood can cayشha umi اlmu'miniina radia allaahu canhaa ilaa raadiha ka noqdee annahaa caaisha qaalat waxay tidhi awalu maa shaygii ugu horreeyey oo budia lagu bilaabay bihi shayga rasuululahi rasuulka ilaahay salى اllahu calayhi wasalam min alwaxyi waxyi xaal uu yahay alru'ya saalixa ru'yadii wanaagsaneed u ah nabiga salى اllahu calayh wasalam wixii ugu horreeyey oo lagu bilaabay xagga waxyiga ru'yadii saalixada ah ayuu ahaa waxyiga waa allaah ogeysiinta uu ambiyadiisa arin ogeysiiyo waxyigu waa midkaas waa allaah ogeysiinta uu ambiyadiisa arin ogeysiyaa la dhaha waxyi iclaam ullaahi ambiyaahu bilmr matniga xaashiyadiisana wayna kugu taa waxyi saasaa la yidhaha ogeysiintaasu waxay noqon kartaa alla inuu la hadlo kii uu doonayo inuu la hadlo bilaa waasitatin ayadoo cid u dhaxayda aysan jirin min waraa'i xijaabin uu kala hadlo min waraa'i xijaabin ayadoo nabigu alle u jeedin uu la hadla laakiin cid u dhaxayda ma jirto malag wax ugu soo dhiibima ugu soo dhiibima sidii salaada ilaah ugu soo waajibiyey nabi maxamed sala allahu calay wasalam amase waxaa ilaah subxaanau wa tacaala ku ogeysiinaa bikitaaba kitaabkiioo qoran aa la soo dejinaaba sidii towraad oo kale nabi muuse loo siiyey iyadoo qoranaa loo keenay oo alwaax ku qoran taasna waa ilaahay waa ku ogeysiiyaa ambiyadiisa wa tan saddexaad ow birasuuli waxaad moodaa hadalka in laga fahmaya hadalkiisa iyadoo uu u jeedo oo xijaab la-aan ow bikayri xijaabin uu ku daro sida habeenkii nabiga la dheelmiyey lisayid اaxbaab uu leeyay hadalkaas waxaad moodaa marka inuu leeyahay nabigeenna suuban salى الlahu عalيه wasalam habeenkii la dheelmiyey habeenkii la dheelmiyey allah markuu salaada ku waajibinayey iyo wixii axkaam uu soo sheegay xijaab kama xigina wuu ah qowlkaasna bacdu ahli sunna waa qabaan laakiin waa aciif waa daciif xadiiska صaxiix muslimka nabiga waa la weydiiyey habeenkii la dheelmiyey inuu rabbi soo arkay in kale ah, rabbi ma soo aragtaa li markaasuu yidhi nuurun amaa ara waa mslim xijaabuhu nuur xijaabka iiga aadana waa nuure eh. kayfa ara saan u arka waa cadi ah. waa cadyah eh, waa sariix marka saas daraaddeeday tidhi caaisha si saxi muslimka ku sugan qofkii ku yidhaha nabigaa rabbi soo arkay been weynu kuu sheegay been ah, weyn uu sheegay marka ma soo arag marka xijaab iyadoo uu u dhaxeeyo laakiin aansan rasuul usoo dirin oo uu kalaamka alle maqlayo ilaahay nabi muusena waa la hadlay nebi moxamedna waa la hadlay sal اlahu alيه wasalam tan kalena waxa weeyaan inuu kitaab qoran u soo dejiyo sidii towraad tan saddexaadna waa inuu malag soo diro yidha u sheeg in badan taasaa u badnay oo malkuljibriil uu soo diro tan afraadna owga ilhaami ilhaamku waa maxay ilhaamku waxa weya qalbiga ayaa lagu afuufaya cilmigu nabiga qalbigiisaa lagu afuufaa nabiga qalbigiisa aa lagu afuufaa malaga ayaa ku afuufaa nabiguna uma jeedo taasna ilaahay axkaam badanuu ku ogeysiiyaa nambiyadiisa kan ugu dambayda waa manaamka ru'yada ambiyadu waxyigay ka midta isagoo hurdaaya in wax la tuso intaasba dhammaan waa waxyi intuda waa waxyi ru'yada iyo aqsaamteedana kitaabka meelihiisa ugu dambayda insha allah aan ku arki doonaa meel danbuu ku keeni doonaa ru'yada awalu maa shaygii ugu horeeyey ee budia lagu bilaabay bii shayga rasuululahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam min alwaxyi waxyiga xaal uu yahay ku bayaani maagaas waxyi xaal uu yahay alru'ya saalixatu waa ru'yada saalixada si nawmi hurdada dhexdiisa xaalay ahaatay waxaa ugu horreeyey oo nabiga waxyiga lagula bilaabay ru'yo saalixa oo isagoo hurdaya la tusayo lix bilood ayayna ku socotay oo ru'yadaas arkayy ah sidaas daraaddeeda ru'yada nabiyaalku wayigay ka midta waxyigay ka midta fa kaana nabigu wuxuu ahaa laa yaraa midaan arag ru'yaa ru'yo ilaa jaaad way imaa jirtay mila faraqi subxi subxiga dilaaciisa oo kale xaal ay tahay nabiga markuu wax ku ru'yoodo sida waabaryo kale u arki jiray waxaa loola jeedaa ru'yadii run ay noqon jirtay waxaa loola jeedaa si degdega ah oon daahid lahayn uu u arki jiro ayadoo run oo sidii uu u arkay ah oo aan soo daahin oo qadarkii uu arkay la eg oon ka badnayn oon ka yarayn ayuu arki jiray nabigu sal اlahu alay sl shaygu ku ruyoodana sidii u dhaca sidii ayuu u dhacaa shaygu ku ruyooda sidaasaa lagu bilaabay uma xubiba waxaa la jeclaysiiyey ilayhi nabiga alkhalaau kale noqoshada kadib nabiga waxaa ilaahay jeclaysiiyey inuu dadka ka kali noqdo oo meel cidlaa oon cid makhluuquu joogin inta tago oon banu aadan joogin macnaha makhluuqa banu aadan ola jeeda meel aan banu aadan joogin inta tago inuu ilaahay ku caadiyo saas iska jeclaa kale noqoshadana waa waxyaalaha quluubtu ku noolaato qofka doonaya qalbigiisa inuu noolaado waktiyada qayb ka mid ah waa inaad meel cidla tagtaa habeenkii oo kale hadaad heli karto wakti ka mid ah meel cidlaa oon banu ku arkay ilaahay baa ku arkaya ood ku tukato ood qur-aanka ku akhrisato oo adkaarta ku akrisato oo ilaahay ku tuugto waa waxyaalaha ugu waaweyn oo qalbigu ku noolaado waxaa la jeclaysiiyey inuu dadka ka dhinac uga sidaa kala jeclaysiye uma xubiba ilayhi nebiga waxaa la jeclaysiiyey alqalaa kali noqasho wa kaana nabigu wuxuu ahaa yaklu mid kali noqdaa biqaari xiraa buurta la yidhaha qaaru xiraa jabalka la yidhaha qaaru xiraa haddana loo yaqaano jabalu nuux buur dheer oo maka ku taalla wey shaariculxaj agtiisa ku taalla meesha soomaalida la dejiyo agteeda ku taalla dhinacaan qoraxdu ka soo baxda ka xig ayaa buurtaas dhakadeeda uunto tago uu halkaas kaga cibaadaysan jiray ilaahay ku caabudi jiray fayataxanasu waa ku cibaadaysana fiihi buurta fawaa'idow ka sheegay waxaa ka mid ah wuxuu yidhi waxaa kutusa xadiidkaas hidaayadu waa minatu min allaah sababtaa fiiri kutub hore nabigu ma oqoon kii dambena weli lama soo dejin rabbibaa qulubtiisa hiruun ku rid iri marka alhidaayatu min allah sidaas daraaddeeda salaad kasta muuminku ilaahay markuu hortaagay u leeyahay ihdina siraat mustaqiim ilahu jidka toosan salaad kastana nabigu salaatuleylana uu ku bilaaban jiray habeenkii allahuma rabba jibriila wa mika-iila wa israafiila faaطira asamaawaati waalardi caalima algayb washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fima kaanuu fii yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaq biidnika inaka tahdi man tashaau ilaa siraati mustaqiim marka qofku waa inuu hidaayada rabulcaalamiin weydiistaa waa inuu weydiistaa waxay yidhaahdeen shaarixu uu yidhi sababtu maxay ta uu u doortay nabigu qaaru xidhaa buuraha maka tiradii ka bateen makaan alle lagu caabudaana tiradiiu ka batay muxuu doortay saddex shay inuu isku darsaduu rabu khalwada oo keligiisu meel jooga cibaado ah cibaadada uu samaynaayey iyo buurtaas korkeeda markaa tagta kacbadiiad ujeeda baydka alle fiirintiisa saddexdaas inuu isku darsado makaan kaloo saddexda iskugu darmaayo lama ah, inta kale baydku kuu muuqama buuraha kale haddaad ag tagtana hadda dadkii aad arkay hadaad tiraa baydka aan si aan u arka aan agta ka fadhiisto baydka waa la dawaafa waa lagu sheekaystaa mushrikiinta meelaha fadhiya sooma jeed haddaad ka tagto meel kale tagtana u jeedi mayd wuxuu rabaa khalwada iyo cibaadada iyo baydka alla fiirintiisa inay iskugu darmaan saddexdaas inay u kulanto fayataxanasu waa ku cibaadaysan jiray fiihi buurtaas wa huwa taxanuskuna atacbudu waa cibaadaysi intaas waa mudraj mudraj waxaa la yidhaahdaa xadiiska lafsi aan ka mid ahayn in la dhex gejo ama awalka ama aakirka ama dhexda in laga gejo weliba dhexda in laga gejaa ma badna laakiin kanaaba ka mida waa mudraj min kalaami zuhriy shaabudiin zuhri ah hadalkaan iska leh wuxuu kuu fasirao rabaa inuu kuu caddeeyo fayataxanasu macnaheed shihaabduni zuhri oo xadiidka ka wariyey curwa ibnu zubayr curwana caaishu ka wariyey xadiiska sanadkiisa asaasa marka zuhri oo xadiidka ka wariyey curwa ibnu zubayr zuhriyaa iskale kelmaddaas waa jumlo muctarida oo halkaasoo dhex darshay oo ah mudraj wa huwa taxanufku atacbudu waa cibaadaysi allayaaliya habeeno uu cibaadaysan jiray ad ku tacalujina fayataxanafu habeenno ayuu cibaadaysan jiray habeenadaasoo dawaatil cadadi oo tiro u saaxiiba macnaha habeeno badan wey ma ahana habeeno yar habeeno badan ayuu cibaadaysan jiray qabla an yanzica intuusan u soo siibmin ilaa ahli ehelkiisa ehelkiisii iyo reerkiisii intuusan u soo laaban ayuu habeenno badan meesha ku cibaadaysan jir qabla an yanzica intuusan soo siiban oo usan soo bixin ilaa ahli ehelkiisa xaggiisa u soo bixin wayatasawadu waana u saad qaadan jirin lidaalika cibaadadaasi markuu khalwada samaynaa saadu qaadan jiri ma dhihi jirin buurtaasaan tegaa ilaahaan ku caabudaa ilaah igu filan ilaahay in la tala saartana waa la rabaa sabab in lala yimaadana waa la yska nabigaana sidaasaan way xadiis saxi muslimka ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah ku dadaal waxaa ku anfacayo asbaabtii la imow rabbigaana tala saaro oo kaalmayso rabbi marka tawakul maahan qofku inuu asbaabta ka tago waa jahli iyo dalaal ee waxaa la rabaa asbaabtii inuu la yimaado asbaabtan uusan kala saaran ilahay kala saaro marka nabigu saad u qaadan jiray markuu cibaadada aadayo waa saad qaadan jiray uma yarjicu waa u soo laaban jiray ilaa khadiija khadiijuu kadib u soo laaban jiray ah, khadiija ayuu kadib u soo laaban jiray fayatazawadu markaasuu usoo saad qaadan jiray limilihaa habeenadii oo kale haddana intii oo kale saad wadana soo qaadan jiray wuxuu yidhi shiiku halkaas waxay daliil u tahay tabatul macnaha ka go-id ehelka laga go-o si guud inaysan bannaanayn ousan sunnada ka mid ahayn nabigu salى اlahu calayه wasalam wuxuu ku socdaa faacdi kula dii xaqin xaqa ilaahay xaqiisi waa gudanah waa cibaadaysanaa xaaskiisii iyo eerkiisiina xaqoodii waa gudana waa u imaana waa u imaana wuxuu u imaana waa inuu xaqoodii siiyo inuu xaqoodii siiyo marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay yidhi shiiqu oo laga qaadanaa inuu qofku ehelka ka go-o si guud uga go-o joogtaa inuusan sunnadii nabiga ka mid ahayn sala allahu alay slam maxaa yala nabigu godkaas iyo buurtaas kuma go-in ehelkiisana kama wada tegin ee cibaadadana maruu aadi jiray marna ehelkiisu u soo laaba jiray si uu xuquuqdoodii iyo waxyaalihii daruuraadkaha ah ugu gudo saasuu nabigu ahaa sala allah alay saas daraaddeedu nabigu tabakulka reebay tabatulka waa reebay nabigu sal lahu ala waa reebay wuxuu yidhi shiiku waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidka oo uu daliil u yahay أن العباadة laa تkun إilا baعda إعضاaء الحquuqi والwaaجibaaتi wa twفiyatiha cibaadada ma ahan ilaa marka hore qofku waa inuu bixiyo xuquuqdii waajibka ahayd oo eelkiisa uu siiyo xaqooda markaas kadibna uu asaguna cibaadadaas kale u baxo imaamadu hadday sunno tahay amase fardulkifaayi ay tahay ma banaana fardulcaynka inaad ka xaasaad leedahay dadaad dishaa aabbahaad u adeegtaa hooyadaad u adeegtaa waa fardulcayn ayaga xuquuqdooda ma banaana inaad xuquuqdoodii ka tagto adoon xuquuqdoodii siin ma rabtaa inaad cibaado u baxdo ayaga xaqoodii sii wey marka hore xaqooda sii biilkoodii meelu saar waxaad u qaban jirtay meel u saar ayadoo ayagii dayacmin ilaa waa fardulcayni cibaadadaada kala aado markaad cibaado aadayso oo ilaahay ku amray sidaas weeye sidaas weeye qaara yidhaahdeen nabiyullaahi ibraahim calayhi الsalaam haajara iyo wiilkii ismaaciil ahaa inta keenay meesha kacbada laga dhisay agteeda ayuu uga tegey wax yaruuna uga tegay saad waa uga teg oga biyaa iyo cuntaa maana ka dhammaadeen isagoo maqan marka saasaa eelka looga tegi kara ayadoo saadku ka go-ayo waa laga dhaqaasi kara yado laakiin taas xadiiska dhammaystir xadiiska sii fiiri xadiiska waxaa ku sugan markuu dhaqaaqay haajira waa waa raac markaasay waxay ku tiri meeshaan cidlada mee looga tegi markaasuu ka amsa markaas tii ma allah ku amray ma waxya arrinta markaasuu yidhi a markaasay tihi ilaahay ma dayicnaa marka dul waxyi ay arrintu ahayd saas daraaddeed bartiga ceelkii samsamka alla uga dillaaciyey arrin waxya ah oo aan lagu ogaa karin caqli iyo qiyaas wey arrintaas maana arrin qiyaas lagu ogaa karin bartiga samsamka alla uga dillaaciyey laakiin adiga waajib waxaa kuwaa ah sidaa nabi maxamed inaad yeesho sala allahu alay oo eerka saadkooda iyo xaqooda siido cibaadadaada kale kadib aad aada kartaa wixii cibaadaha oo ilaahay ku amray sidaas wuxuu kaloo tushiiqu yidhi axkaamta meeshan laga qaadana waxaa ka mid a ah. qofka saalixa ah sunnada nabiga hadduu raaco waxaa loo rajaynaa ilaahay inuu wehel siiyo ru'yada saadiqada ah waa wehel qofka lagu wehelgelinayo oo qofka iimaankiisa lagu xoojinayo oo laleeyahay cala dariiq dariiq saxad ku socota ay ku adkayso waa wehelsiin haddaad marka dadaasho oo qof saalixa noqoto ilaahay inuu wehel ku siiyaa la arka sidaasaa rajo laga qabaa laakiin nabi noqon maydi kumana socoto oo rajo lagama qabo ayada nabinimadu waa arrin gaar aw tan kaleeto xadiiska waxaa laga qaadana uu yidhi bilowga iyo dhammaadku ismaleh qofka cibaadaadka markuu bilaaba qalbigiisa aad u dhisan iyo markuu dhismo ismaleh sababto afiiriya markii hore khalwadaasu ku cibaadaysan jiray nabigu sala allahu alay wasalam markii dambena salaatuleenka gurigiisu ku tukan jiray markaasu markuu sujuudayo xaaskiisa lugta ka qanjuurka jiray markaasay ka laabi jir marka horena khalwadu la aado bilowga iyo dhammaadkuna saasay u kala duwan yihiin bilowga iyo dhammaadkuna sidaasay u kala duwan yihiin xataa jaahu ilaa uu u yimid nabiga alxaqu waxyigii xaqu oo halkaan lagu sheegayaa waa waxyigii walxaal ayuu xaqii u yimid huwa nabigu fii qaari xiraa jabalka laydhaa qaaru xiraa uu ku sugan yahay huurtaas waxaa la yidhaahdaa qaaru xiraa jabalu nuura hadda loo yaqaan dadka xujayda markay tagaan mako dadka caamadaa ah, buurtaas waa isku dayaan inay koraan aaday ugu dadaalaan qaaraa dhabarku ka kala go-a iyagoo koraaya dhibka ay marayaan shayga cibaadadaana marka la samaynayo daliilu hor nabiga sala allahu alay waslm markii waxyigu ku soo degey oo kitaabka ilaahay ku soo dejiyey oo ilaahay rasuul ka dhigay kadib buurtii kuma laaba sala اlahu alay abubakr iyo cumar iyo cثmaanna kuma ma aadi jirin idan in buurtan cibaado loo aado khaas ah hadday jiri laheed markii dambooba waxyigii isdabajooga u degaa mabuu aadi ama abubakr iyo cumar iyo cثmaan iyo cali iyo casharaة اlmubashariina baaqigooda aadi lahaa marka cibaado gaaro loo aado male meeshaas dhabarkuyuu kaaga kala goyna aadi meesha فjaaءhu nabiga waxaa u yimid almalku malgiya u yimid faqaala wuxuu ku yidhi iqra akri akri uu ku yidhi markuu malagi u yimi masaa'ilka uu halkan shuuqu baraarujiyo muhiimkaa waxaa ka mid a ah. qofka markuu cibaado u baxaa waxaa sunno ah an yuclima ahlahu waa inuu eerkiisa u sheega meesha aada iyo wuxuu doona u fiirsado waa masalada lixiyo tobnaad daliilka oo laga qaadanaya xadiiskan meeshaad aadayda waa inaad sheegto waxa aad u doodaydana waa inaad sheegtooban dhuuma xadiikaana laga qaadan maxaa nabigu sal اlahu calayh wasalam eelkiisa uu ogeysiin jiray meeshuu joogo saadna waa u qaadan jiray hadbana waa ka soo laaban jiray hadbana waa ka soo laaban jiray arrintaas wax badana ku jirto fawaa'idu kaasuu daldalay waxaa ka mid ah waxbaa adiga kugu imaan kara eerkaagaa wax ku imaan karaan halkaa lagu soo doona haddaan lagu qono dhuuma waa in meel lagu soo aada la yaqaan tan kaleeto ehelka qalbigoodaa ku degaha ku farxa haddii kale murugaad ehelkaaga u dilaydaa waana dulmi arrinkaas tan kaleeto haddaad cibaado xaqa aadaydo ehelka laftirkooda dacway u tahay saa tiraa qayrkaasaad aada ayaga laftirkooda qalbigoodu taabanamale oo qayrka adiga xag kaa qashay maa wax ka aad kii aan qayrka kula soo aadayna ku mashquulin ma illa meeshaad jirto waa lagu yaqaan qayr aad u baxday fawaaidkaas ayaa laga qaadanaya fawaaidkaas iyo kuwa kaloo fara badan fajaahu nabiga waxaa u yimid almalaku malagii faqaala wuxuu yidhi iqra akri qaala wuxuu yidhi maa ana biqariin anugu mid wax akriyo maahi marka naag wax ma akri jiri se u yimid u yidhi wax akri markaasuu yidhi anugu wax ma akriyo mid wax akriya anugu maahi aakadanii waa iabtay u yidhi qaala nab wuxuu yidhi faakadanii waa iqabtay markaan saas idhi faqadanii waa i majuujiyey saasuu ii majuujiye xataa balaqa ilaa u gaaray minii aniga xaggayga aljahta dhib ilaa uu xoogsi adag inta ii qabtay uu meel adag igaarsiiyey jahdi bifatxi ljiim waa almashaqa mid ilaa uu igaarsiiyey uma arsalanii way sii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra akri faqultu waxaan idhi maa ana biqaariin anigu ma ihi mid wax akriyo faakadani waa i qabtay faqadani waa ima juujiyey aaniyata mar labaad xataa balaqa ilaa u gaaray minii xaggayga aljaab bandhig uma arsalani way sii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra akri faqultu waxaan idhi maa ana biqaariin anigu mid wax akriyo maahi faakadani waa i qabtay faqadani waa ima juujiyey aaniyata mar saddexaad uma arsalani waa sii daayey taasna sheikhu wuxuu waxaa laga qaadanaa oo ay deliil u tahay in macalinku ardaga xoogaa edbiyo waxaa kaloo laga qaadana inuusan saddex ka badin usha inaad kala suuxto lama rabo hmm. usha inaad kula suuxdo ardayga lama rabo ah. saddex hanjaf wey oo macnaha saddex uloodoo yaryar wey sidaas wey xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaa u sheikhu yidhi culumada ku tagtay awalu waajib waajibka ugu horeeya qof la amraa alimaan waa imaanka duuna nabari wlistidlaal ila ahlu suna waljamaaca sidaa ibn abilcisi sharaxa daxaawiga uu ku soo raray waxay ku itifaaqeen culummada selafka waxa ugu horeeya oo waajibka oo qof la amraa waa ilaahay rumay waa shahaadateyn baynamaa ahlbidaca muctasilada ashaacirada maturidiyada iyo qayrkood ba ay yidhahdeen wax kalaa ka horeeya shahaadateyn qaar waxay yidhaahdeen nadar fiiro waa inaad fiirda adilada adilada waa inaad fiirda caqliga yaa abuur cirkaan muxuu yahay waa makhluuq wuxuu u baahan yahay cid abuurtay idan hadda marka ilaahay wax la yidhaha jir fiiro waa inaad fiirdo ood ku fekerto qaarna waxay maya maya fiirada laftirkeeda waxbaa ka horeeya intaadaan wax fiirin qasada ka horre alqasdu ilaa nadara ka horre koo waajib waxaa kaa qofka inuu horta u qasto inuu fiiriyo adilada qaar kaleba maya waxay yidhahdeen maya awal waajib waa ashaku waa inuu shakiyo inuu yidhah horta yaa ilaa xaqa shaki horta kadib adilo u raadsi aqwaashaas oo dhan sax maahan qowlka saxdaa ahlu sunna waljamaaca ay qabaan a'immadii salafku ay ku ijmaaceen sidaa ibn abicisi sharaxa taxaawiga uu ku sheegay awal waajib wa ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu anna muxamada rasuul اllah sida nabigu yidhi umirtu an uqaatila الnaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila اllah wa anii rasuul اllah marka halkaanu ku sheegaya masalada xaqa waa midaas faqaala wuxuu yidhi iqra akri bismi rabbika muftatixan xaal aad tahay midkii ku furfuranaa bismi rabbika rabbiga magciisa bismi illaahi dhe horta akri bismi illaahi intaad tiraahdid kadib akri iqra akri bismi rabbika muftatixan xaalaa tahay midkii ku furfuranaa bismi rabbika rabbiga magiciisa alladii rabbigii khalaqa abuuray makhluuqa dhammaantiis khalaqa allihii abuuray alinsaana insaanka min calaqin xinjirka abuuray iqra akri walxaal akri rabbuka rabbigaa alakramu mid deeq badan u alla waa mid deeq badan deeqdiisa waxaa ka mid a adoo weligaa wax akrin uu ku sii kara inaad wax akrido malakadaad wax ku akrina kusii akri marka magaca alle ku bilaabeen farajaca waa soo laabtay nabigu bihaa aayadihiiuu la soo laabtay farajaca waa la soo laabtay bihaa aayadihii waa aayadihii ugu horreeyey oo waxyi ah oo nabiga ku soo dega salى الlahu عalيه wasalam farajaca bihaa aayadahaasuu la soo laabtay rasuul lahi salى الlahu عalيه wasalam yarjufu xaal uu gariirayo fuaadu qalbigiisu iyadoo qalbigu gariirayo qalbigii oo gari ilaa wax uu la yaabu ah uusan weligiis aragu ark marka isagoo qalbigiisu uu gariirayo oo arrintan ka cabsaday ayuu soo laabtay ayuu soo laabtay fadakala wuxuu soo galay calaa khadiija binti khuwaylid calaa khadiija binti khuwaylid ayuu soo galay waa zawjadiisii radia allaahu canha faqaala wuxuuna ku yidhi zamiluunii iduduuba zamiluunii iduduuba fazamaluuhu waa duuduubeen xataa dahaba ilaa uu ka tegey canhu nabiga arrawqu argagixi halkaasna waxaa laga qaadanayaa huu yidhi qofku wixii uu yaqaan inuu isku daweeyo haddaan sharcigu diidin carabta markii qofku argagaxo waa la duuduubiti Ah. qofku marka argagax laga daro inuu jarciyo waa la duubaa ayadiina isu dawiy maxaa sharci diidaya lamahe ah. marka wuxuu daliil u yahay inu qofka wixii uu yiqiin inuu isku daweeyo haddaan sharcigu diidin wa ah. sharcigu wuxuu diido layskuma daweyn karo wax xaaraan ma banaana shayga xaaraantana dawo maaha ee waa cudur waxaa ka sugan cabdulahi bn mascuud inuu yidhi in allaha lam yajcal shifaa'akum fii ma xarama calaykum ilaahay wax uu idinka xarimay dawo ma deli ayadoo xadiis marfuucana ah waa sugan weli isagoo marfuuc wax xaaraan ah ilaahay dawo ma geli dad badan waxa weeyaan xaaraanay dawo ka raadiyaan sida dadka dhiigga xoolaha cada inta la gowraco dhiig rubdeedka waa xaaraan mana banaana dawona kuma jirto dawo kuma jirto waa daruuray yidhaahdaa daruurada laba shardiyay leedaha marka la isticmaala labadii shardi halkan ma ku rumuudi karto shardiga koobaad shaygaas xaaraantaan maahanee dariiq kale waa in la waayo oo dhibaatada lagu suuriyo ma waxaad